أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين The recording has وبه started. نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا محمد وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا ووفقنا لما تحب وترضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada barnaamijkeenan oo aynu insha allah kaga warami doono taariikhda alandalus hadda ka hor aan bilownay kadibna adigu waqtigii unoo saamix waaye marka insha allah maalin kastoo sabtiya ayaynu halkan insha allahu tacaala kasii dayn doonaa ehm, oo saasu marka ay noqon doontaa insha allahu tacaala jadwalkii ehm, casharkii koowaad ee aanu qaadanay kolley eh, cashar hore ayaa jiro oo aan qaadanay marka eh, maadaama ay arday badanay ugu cusub yihiin cashirkii horena waan kusoo celinaa intii ugu markaa waxa weeyaan eh, inagoo soo koobeynaa kadibna halkii baynu kasii wadaynaa insha allah alndalus maxaynu uga hadlaynaa andalus waxa weeyaan waa dhulkan ama waddankan iminka loo yaqaano spain ama portuqiis ama dowladda spain iyo portuqal ama waddanka portuqiiska labada dowladood ayaa la isku dhahi jiray andalus waxayna ahaayeen laba beled ama laba wadan oo islaama bay ahaayeen in ka badan siddeed boqol oo sannadood dadkii muslimiintii deganaa ee u dhashay waddankaasna xoog iyo maaragtay awood baa loo sheegtay waana laga soo saaray oo reer yurubkii ama dadkii deganaa wadamadaas jiiraankooda ah ayaa markaa ka saaray kadib markii ay dhacday dhacdooyin fara badan oo dadka muslimiinta ah khilaaf badan uu soo kala dhex galay Eh, waxaynu ku matali karaynaa bad absolutely waxa iminka caalamka islaamka ka jira iyo dowladaha ciidda iyo tirada ka badan ee iska tamarta yare wada daciifka ah kuwaasoo midhan baa ka dhacay marka eh, waa laga awood batay waana laga saaray qofna kagamay reebin oo meesha waxaa ka dhacday genocise waxay dhahaan xasuuq la yaab leh ayaa lagu sameeyey eh, waana lagala wareegay marka waddankii haddaba barashada taariikhdan waxyaala fara badan ayayna ka baranaynaa waxaynu ka baranaynaa marka koowaad waxa la yidhaahdo qaabka yacni qaabka loo guulaysto markaad rabto inaad guulaysato aada rabto inaad cidka guulaysato waxaa jirta wasiilo la maro waa sunnatuna rabbaaniya weeyaan waa sunno rabbaaniya oo ciddii marta ilaahay guusha uu siiya subxaana wa tacaala muslin ha ahaado yaanu ahaanin hadduu doono ciddii maaragtay wasiiladaas iyo eh, qorshayaasha cadcad ciddii la timaada sunnada rabbaaniga ah bay ku guulaysanaysaayoo wuu guushii buu helayaa deetana saasu maaragtay uu gacanta sar u yeelanaya sidoo kale waxaynu baranaynaa qaabka loo fashilmo ah, qaabka loo fashilmo waxaa kaloo jirta sunno kale oo rabbaaniya oo ilaahay er dhulka uu keenay oo dadku hadday ku dhaqmaan ay fashilmayaan lagana awood badanayo sidaasna awgeedna ay u khasaarayaan marka labada arrimood baa ugu waaweyn run ahaantii waxa laga barto dowladda andalus labadabana waynu ka baranaynaa waayo waa dowlad barbilow lahayd bardhamaadna lahayd waayo andalus waa maxay andalus sidanu tilmaamnay waa dowladda spain iyo portugiiska labadaa dowladood baa la andalus laisku dhihi jiray waa meel markaa jasiirad lamooda waa meel he jasiirad lamooda shibhul jasiira weeyaan jasiiradaas saddex meelood biyaa ka xiga hal meel keliya ayay maaragtay eh, yurub ay kaga xidhan tahay waana meesha ay xuduudda kala leedahay waddanka faransiiska ay kala leedahay markaa xuduudda qiyaas ahaan masaafada labada dowladood ay ku fadhiyaan waa lix boqol oo kun oo kilomitr eh, qiyaas ahaan markaa la qiyaaso weeyaan dhanka jasiiradlamodaas eh, oo markaa waxa andalusa dhanka koonfur galbeed dhanka koonfur galbeed waxaa ka xigta yurub oo yurub waxa weeyaan waxaa ku xidha meesha buurale la dhaho maaratay jibaalulbarane buura la dhaho maxay jibaal jibaalulbarane buurahii maaragtay barane waa buuro waaweyn oo waa xuduudda udhexaysa spain iyo markaa waxa weeyaan eh, fransiiska waayo fransiisku keliyu baa xuduud lale dhanka kale waa wada webiyo waa wada biyo ha dhanka maaragtay galbeed ama dhanka bariyeed waxaa ka xigta baddan la ydhaahdo maaragtay mediterranean seaga albaxru lmutawasit badda mediterraneanka xagga kalena baddii atlanticadii weyneyd ayaa markaa ka xigtaa marka waa meel iska jasiirada weeyaan oo saddex meelood baa biyo ka xigaan dhanka keli hal meel oo keliya ayay yurub kaga xidhsantahay meeshaasna waa buuro oo aad bay u adkaan jirtay waagii hore sida loo galo markaa ama yani loogu kala gudbo spain iyo burtuqiiska iyo sidoo kale markaa dowladda faransiiska maxaa loogu bixiyey magacan andalus andalus sababta loogu bixiyey waxa weeyaan andalus waxaa degi jiray spain iyo burtuqiiska waxaa degi jiray waagii hore qabaa-ilo hamajiyiina yacni qabaa-ilo reer baadiye ah oo kasoo qaxay asalkoodu markii hore waxay kasoo qaxeen asia eshiada maaratay china iyo hindiya meelahaasay kasoo qeexeen kadibna waxay yimaadeen wadamada scandinavianka loo yaqaano sida maaragtay denmark sweden norway iyo finland iceland wadamadaasa laysku dhahaa scandinavian wadamada scandinavianka ayaa dadka reer baadiyaha ahi ay yimaadeen kadibna waxa weeyaan reer baadiya ahaayano way leefeen wadankaaba way cuneen wixii yaalay subxaan allah kadibna waxay usoo qaxeen meeshan la dhahdo spain iyo burtuqiiskay usoo qaxeen markaa qabaa'iladaas usoo qaxay waxaa la dhihi jiray magacooda reer baadiyahaas waxaa la dhihi jiray vandalism vandal baa la dhihi jiray qabiilka magacooda vandal markaa markay beledkii ay degeen spain iyo burtuqiiska markay degeen waddankii ay deganaayeen waxaa loo bixiyey vandalism vandalism marka adigu magacii baa isbedelayoo vandalism baa waxaa isu bedeshay andalus ayay isu bedeshay marka kadibna haddana qabaa'ilo kale ayaa waddanka yimi oo quutiyiin loo yaqaano ama cots loo yaqaano qabaa'ilada quutiyiintu jarmalkay kasoo qaxeen iyagiina maaragtay meeshii bay yimaadeen oo sidii bay halkii ku degeen waxay xidhiir la samaysteen dowladdii romanka laakiin waxaa ku badnaa jahliga iyo aqoon darrada ayaa guud ahaanba qaaradda yurub ku badnay oo kuwa dhaha maaragtay waxaan ku jirnay casrigii jahiliga ama casrigii mugdiga dark age ah, casrigii maaragtay mugdiga ayay ku jireen xaaladooda markaa waxa weye waxbarasho ama aqooneed ama xadaarad iyo ilbaxnimo aad bay u liidatay dadku waxaahan dad reer baadiye ah oo xataa aan luqad lahayn waxay luuqad caadiga ku wada hadlaan may jirin waxay ku wada hadli jireen symbal iyo calaamado ah, symbal iyo calaamado Eh, subxaan allah sida maaragtay dadkii dee cawaanka ahaa eh, ilaa iyo hadda meelaha qaar adduunka laga helo eh, meelaha markaa jasiiradaha maaragtay ka xidhan adduunyada mararka qaarkood waa laga helaa sida jasiiradaha maaragtay dowladda indonesia oo dhowr boqol oo jasiiradood ka kooban marba waxaa laga helaa ummado kumanaan kun oo sannadood halkaa deganaa oo aan weligood bashar iyo ibni arkin ama brazil oo kale amazon amazon Eh, webiga weyn amazuunka la idhaahdo eh, subxaan allah iyagana marba waxaa laga helaa maxay jasiirado ku yaala oo dad ay ku nool yihiin dad cawaan ah markaa oo aan weligood iyo abidkood aan dad hore arkin oo xataa waxa weeyaan kelimaadka iyo waxay ku hadlayaan ay yihiin symbals calaamada ay isu tiltilmaamayaan oo aanay hadalkii maaragta subxaan allah ama luuqadii caadiga ahayd aanay si wanaagsan u garanin waaye marka eh, dadku sidaas bay ahaayeen waxaa lasoo waxaa soo degsaday sidoo kale vulmi badan oo ay isdulmin jireen dhexdooda faqri badan fiiri faqriga faraha badan iyo dulmiga faraha badan leh waad arkaysaa dadka soomaalidu saasoo kale unbay u dhaqmaan iyo jahliga waa u jeedaa soo maha subxaan allah xilligii bay aynu nool dhahay vandalismkaas oo kale subxaan allah marka waxaa ku batay marka waxa weeyaan cawaanimadii baa ku batay yurubta subxaan allah oo aqoonna may lahayn xilligaas subxaan allah adigu qabaa'iladii quutiyiinta ayaa xukumayey waddanka spain iyo portugiska ama vandalism wadanka loo yaqaano markuu islaamku uu yimi qabaa'ilka quutiyiinta ayaa markaa xukumayey islaamku wuxuu yimi qarnigii maaragtay koowaad ee hijriyada ayuu yimi muslimiintu ay ka fakereen inay furtaan wadankan loo yaqaano andalus maxaa keenay horta marka hore sababta in andalus la tago ama qaaradda yurub ay muslimiintu daneeyaan maxaa keenay aslan marka hore muslimiintu waxay furteen horta qaaradda africa ama galbeedka ama waqooyiga africa inteeda badan muslimiintu way furteen oo had iyo jeraale waqooyiga africa iyo dowladda andalus xidhiir baa ka dhexeeya leanno jiiraan weeyaan xidhiidhkaa ka dhexeeyana waa xidhiidh qoto dheer oo markay guulaysanaysana xidhiidh baa ka dhexeeye markii dowladda andalus ay fashilantana xidhiidh baa ka dhexeeyey markaa waan ka warrami doonaa insha allahu tacaala waqooyiga africa waxaa furtay dowladdii umowiyiinta walow ay bilaabantay furashadeedu markii hore africa furashadeedu waxay bilaabantay xilligii uu khaliifka u ahaa cumar ibnu khadaab radiallahu canhu arda cumar alfaaruq ayaa masar buu qabsaday masar ayuu qabsaday iyo filistiin eh, marka masar africay ku taala qaara eh, waddanka masar kadibna eh, khaliifkii ka dambeeyey cuthmaan ibni cafaan radia allahu canhum ayaa wuxuu faray ciidamadiisii khaasatan ninkii u fadhihi jiray wadanka masar oo la dhihi jiray cabdullahi ibnu sacd ibn abi sarx radia allahu canhu oo saxaabi ahaa ayuu faray marka waxa weeyaan in uu la dagaalamo roomaankii haystay waqooyiga africa iyo sidoo kale waxay haysteen andalus xilliga markaa dagaalo khatara baa meesha ka dhacay dagaalada waxaa ka mid a ah dagaalkii la dhihi jiray eh, macrakatu dhati sawari dagaal maaragtay badda dhexdeeda lagu galay oo dagaal khatara buu ahaa waana dagaalkii inta badan lagaga qabsaday waqooyiga africa nimankii ka talinayay oo roomaanka ayaa dabcan ka talinayay romaanka ayaa markaa xilligaas dowlad weyn bay ahayd dowladda romaanku iyagaa ka telinaya dhulka sham suuriya filistiin iyo cumaan eh, filistiin iyo marti urdun iyo sidoo kale africa masar iyo waxyeelaalaya wixii waqooyiga africa waqooyiga africa waxa wey waa libya waxaa loo yaqaana libya iyo eh, tunisia iyo morocco ama maqrib waddanka loo yaqaano iyo algeria wadamadaas ayaa laysku dhahaa waqooyiga africa laysku dhahaa marka dunidaas oo dhan waxaa ka telinaya romaanka ilaa xabashida roomaankii maaragtay diintoodii kristanka ayaa ka telinayay si dadban ama si toosanba marka dowlad weyn bay ahayd dowlad maaragtay sahlan may ahayn muslimiintaana subxaan allah ka qabsaday waa labadii dowladood adduunka ugu weynaa xilligaas dowladda farisiyiinta ee ahayd oo dunida haysatay iyo dowladii romaanka oo iyadoona dunida qeybta kala haysatay labadii dowladoodba hal maalin ayuu cumar ibnu khadaab maaragtay uu badda uu ku daray subxaan allah waana mucjisooyinka taariikhda maaragtay aan weligeed yaabinka dib usoo noqon karaynin subxana allah an hadda ka horna aan dhicin weeyaan ee ay saxaabadii rasuulka ilaahay sala allahu alayhi waalihi wasalam wa radia allahu canhum ay ku kaceen weeyaan geesiyadii muslimiinta ee saxaabadii rasuulka ilaahay markaa maxaa dhacay macrakada daati sawari waa la ysku galay marka boqorkii romaanka ayaa la socday boqorkii romaanka ayaaba la socday subxaan allah ninkii la dhihi jiray qustandiin waa la dilay waxaa dilay geesigii muslimiinta oo saxaabi ahaa cabdullaahi ibnu zubayr ibnu alcawaam radia allahu canhu ayaa markaa cuhmaan ibn cafaan baa madad ayuu soo diray madadkii waxaa ka mid ahaa cabdullahi ibnu zubayr ibnu alcawaam radi allahu canhuma cabdullahi ibnu zubayr baa meeshu yimi khalaas ninkii maaragtay waxa weeyaan eh, wuxuu iska dhigay sidii maaragtay nin u imanayo oo fariinu sido oo kale wuu kusoo dhawaaday wuu dilayba halkiibuu ku dhintay ninkii gaalkii boqorkaba ka ahaa meesha marka dowladdaasi iyadoo ciidamo aad iyo aad u tiro badan oo dhowr boqol oo kun wadata markii la dilay boqorkoodii waxa weeyaan way jabeen way jabeen oo saasay muslimiinta gacanta sare u yeesheen waxayna qabsadeen waqooyiga africa hase ahaatee waqooyiga africa markii la qabsaday waxaa jirtay eh, dhibaata ayaa ayaa soo food saartay dhibaatooyinka markaa muslimiinta soo food saaray dadka degan waa qabaa-ilo la dhahdo qabaa-il qabaa'il amaaziqiyiin ayaa loo yaqaanaa ama barbar ama waxaa loo yaqaanaa barbar waan sheegi doonaa waxa barbar looga jeed qabaa'iladaasi dadkii meesha deganaa markii laga awood batay islaamkay soo galeen haddana waxa weeyaan markay arkeen muslimiintii oo aan maaragtay keer badan ama dadaal badan aan ku sameynaynin islaamnimadooda way ka noqdeen way ridoobeen haddana marna way soo galaan marna way ridoobaan mar way la dagaalamaan marna maaragtay wax weeyaan waa laga roonaada marka meesha waxaa ka jirta maxay subxaan allah sugnaansho la-aan ah, marna maaragtay ciidamada muslimiintu markay yimaadaanna way islaamayeen marka ay ciidamada muslimiintu baxaan ama magaalo ay ka baxaanna waxa weeyaan way ridoobayeen oo dhaqankoodii hore ayay kusoo noqonayeen laba mushkiladood baana hortaagnayd labada mushkiladoodna waan ka warrami doonaa ciddii xaliisayna waan sheegi doonaa insha allahu tacaala dowladdii markaa furatay ee sii fidisay waxa weeyaan waa dowladdii umawiyiinta ee uu aasaasay mucaawiya ibnu abi sufyaan radi allahu canhu wa ardaahu dabcan cuثmaan ibni cafaan wayn tilmaamnay inuu markii hore barbilowgeyda uu lahaa laakiin cali ibn abi aalib oo ka dambeeyey radi allahu canhu ardaah xilligiisii fitnooyin baa jiray oo inagii ka warramaynaba xalaqaad ciidda ka badan kaga warramnay subxaan allah markaa fitnooyinkaasi waxay keeneen inay futuuxaadkii islaamka iyo furashooyinkii waaweynaa islaamku inay istaagaan markii uu macaawiya uu qabsaday radia allahu canhu ayaa dib waxa u bilaabmay futuuxaadkii waaweynaa iyo furashooyinkii waaweynaa ee islaamka isagii markii uu geeriyooday wiilkiisii yaziid ibnu macaawiya ayaa uga dambeeyey wiilkaasinaa laba sano keliya ayuu joogay oo meesha waxaa ka dhacay fitnooyin badan oo xilligiisii waxaaba la dilay xusein ibnu cali sidoo kale wuxu ay weerar ku qaadeen magaalada makiya madiina markaa waxaway fitnooyin badan baa caalamka islaamka ka jiray laba sano keliya waxa uga dambeeyey wiil uu dhalay yaziidkaas oo la dhihi jiray mucaawiya ibnu yaziid ibnu mucaawiya ibnu abi sufyan wiil yar buu wiil wiilkaa yari markaa waxa weeyaan dhowr biloodba markii meesha uu joogay nin wanaagsan buu ahaa bay culummada islaamku ay dhahaan culummada taariikhdu wuxuu yihi war waraan idiin sheego meeshan anigu xukumi kari maaye la wareega buu yidhi wuu iskaga tegay wuxuu yihi anigu ma xukumayo oo markaa waxa weeyaan xukunkii waa iska diibay markaa xukunku wuxuu ku wareegay Eh, adigu qabaa'ilkii umawiyiinta ninkii la dhihi jiray xakam ibn alcaas ayuu ku wareegay xakam ibn alcaas markii uu eh, qabsaday waxaa dhanka kale eh, jirtay oo waddanka xijaaz ah, oo ah maka iyo madiine waxaa ka talinayay oo joogay oo inuu khaliifu yahay ku dhawaaqay cabdullahi ibn zubayr ibn alcawaam radia allahu canhuma saxaabigaas marka saxaabigaasay dadku muslimiintu khaliifay ka dhigteen muddo toban sanadooda ayay dowladdiisii ay jirtay iyadoo dhanka kalena ay ka jirto maxay dowladdii umawiyiinta dee ninka xakam ibn alcaas uu magaalada dimashiq ama suuriya meelahaas uu ka talinayo markuu dabcan isagii dhintay waxaa la wareegay wiilkii uu dhalay cabdilmalik ibnu marwan marwan cabdilmalik ibn marwan ninkii la dhihi jiray ayaa la wareegay <clears throat> marwan ibn xakam ibn alcaas ayaa la wareegay marka cabdilmalik ibnu marwan markii uu qabsaday nin khatara buu ahaa wuu fiday marka ciidamadiisii buu soo fidiyey subxaan allah dhulka shaam oo dhan buu qabsaday ciraaq buu soo qabsaday xijaasna wuu qabsaday waxaana la dilay saxaabigii nebiga ee cabdullahi ibnu zubayr ibn cawaam oo habaarqale xajaaj ayaa dilay oo uu adeegsanayay markaa cabdilmalik ibnu marwaan calaa kulli xaal waxaa adigu caalamka islaamka wada qabsaday ninka la dhahdo cabdilmalik ibnu marwan oo nin maaragtay ah ninka uga caansan dowladda umawiyiinta run ahaantii nin geesiyana ahaa Ehm, cilmina wuu lahaa ninkaas ehm, kulli waxna waa lagu dhaliilaa laakiin waxyaalo fara badan fara badan oo lagu ammaanona wuu lahaa marka adigu muslimiintii o dhan buu isu keenay dowlad adag buu sameeyey oo bilowday maxay dib u bilowday furashooyinkii waaweynaa ee islaamka dib u bilowday adigu cabdilmalik ibnu marwan markii uu dhintay wiilashiisi baa u kala dambeeyay waliid ibnu malik hishaam ibnu malik carruurtiisii baa uga dambeysay oo iyagu isagun baa lagu abtirsadaa ay dowladda umawiyiintu ay ku abtirsataa markan eh, subxaan allah wiilkiisii la dhihi jiray waliid ibnu malik oo isaguna ah boqoradii markaa ka telinaya wadanka ama khilaaf khaliifada islaamka nin eh, ragga ugu caansan ka mid ahaa xilligiisii ayaa la furtay dowladda andalus waana sanadku markuu ahaa sanadkii lix iyo sideetanaad ee hijriyada eh, iyo sanadkii lix iyo sagaashan ilaa lix iyo sideetankii hijiriyada meelahaas ayaa la furtay xilligaa xataa waxa way saxaabada qaar way noolaayeen saxaabada qaar way noolaayeen andalus subxaan allah markii la furanayay hal saxaabi baa noolaa oo la joogay markaa dadka taabiciintii muslimiinta ah oo ay maaragtay ka barakaysanayeen oo ay dhahayeen saxaabiga keliya ayaa maaragtay nala jooga subaan subxaan allah ridwaan ullahi calayhim waa yahay dowladdii haddaba weliid ibni cabdilmalik markii ay qabsatay subxaan allah maxaa dhacay weliid ibni cabdilmalik wuxuu magacaabay nin dhalinyaro ah ayuu u magacaabay waqooyiga africa oo aanu nidhi maxay marna waa aragtay inta islaamaan marna way ridoobayen marna way islaamin marna way ridoobayen waqooyiga africa marka wuxuu magacaabay nin la dhaho muuse ibnu nusayr muuse ibnu nusayr muuse ibnu nusayr waa nin hoggaamiye ah oo ciid hogaamiye ciidan ah marka weeyaan oo nin maaragtay geesiya weeyaan kow waa nin alla kacabsilana wuu ahaa nin maaragtay fariidana wuu ahaa waxyaala sifooyin fara badan buu isku darsaday ninkaas oo nin dhalinyaro ah ayaa loo magacaabay waqooyiga africa inuu maamulo waaye subxaan allah nin deeqsiyana waa ahaa ninkani oo geesiya oo halyey ah waxyaala badan sifooyin fiican buu lahaa aabihii waxa weeyaan taabic buu ahaa aabihii nusayr baa la dhihi jiray nin wanaagsan buu ahaa aabihii laftigiisa oo geesi buu ahaayo wuxuu u shaqayn jiray mucaawiya ibn abi sufyaan ayuu ahaa askarta sida gaarka u ilaalis ama bodygaardka somaydaan maqlin bodygaardku ka hadii jeer daba istaaga <laughs> madaxweyneyaasha <laughs> subxaan allah bodygaard ayuu wuxuu ahaa macaawiya ibn abi sufyaan radi allahu canhu ardaa sidoo kale wuxuu ka qayb galay macrakadii macrakat ilyarmuk ee uu hogaaminayey khalid ibn lwaliid almaqzumiyi sayfullahi lmasluul seeftii ilaahay ee galka la-ayd markaa aabihii ninkiisiiyo buu ahaayo dee macrakat ilyarmuk subxaan allah waman laa yacrifu lyarmuk waa kuma qof garanayni garanayn yarmuk yarmuuk waa waxa weyan waa dagaal yacni waxaan dhihi karaynaa waa dagaalada ugu caansanee islaamka agtiisa dagaalada ugu caansan laba dagaal baa ugu caansan marka laga yimaado dagaaladii xilligii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee beder iyo uxudyo marka laga yimaado laba dagaal baa ugu caansan waa macrakat alqadisiya iyo macrakat alyarmuuk ah, subxaan allah subxaan allah waxa waajib ku ah qof kastoo muslima inuu barto weeyaan subxaan allah labadaa dagaal midna khaalid ibn lwaliid almaqsumiy sayfullahi almasluul baa hogaaminayay oo waa markii la furanayay ama eh, dowladda romaanka laga adkaaday iyo eh, macrakat alqadisiya oo ahayd macrakadii iyaduna ciraaq ka dhacday ee lagu qabsanayay maxay dowladda farisiyiinta dowladda farisiinta laga adkaanayay ta kalena dowladda romaanka ayay ahayd oo waxaa hogaaminaya saxaabigii nebiga eh, sacd ibn abi waqaas radia allahu canhu w ardaa waayahay maxaa dhacay marka wiilkan dhalinyarada ah oo aabbihi uu sidaa uu geesiga u yahay ayaa loo magacaabay meeshii loo magacaabay ninkan markaa waxa weeye taarikhdu waxay sheegaysaa xataa hooyadihii inay gabadh geesiyada ahaydoo odaygeeda ayay kala qayb gashay dagaalka yarmuuk markaa waxay aragtay maalintii dagaalka yarmuuk nin muslima oo nin romaan ahi uu xidxidhay dabadeedna intay soo oroday meeshii khaymadii ay ku jirtay taandhadii ay ku jirto qoriyaalay yaalay qoryahan dhaadheer ee maaragtay tiirarka intay soo qaadaybay kii oo sii jeedeen madaxa kaga dhufatay subxaan allah madaxii baa qarxay marka ninkii baa soo jeestay isna muslimka ahaayo subxaan allah waxa weeye ninkii sidii ba lagu dilay ha dabadeedna waabay qafaashirba ninkii wixii uu alaabtii uu haystayna way ka qaateen marka gabadh khatara ayaaba markaa marka waxaway dagaalada ka qayb qaybgeli jirtayba oo hooyadiina saasay ahayd marka nin aabihiina uu dee dagaalyahan ahaa hooyadiina dagaalyahan ahayd ayaa markaa wiilkan soo barbaariyay oo markaa waxawey wiilkan uu kusoo koray ehm, kadib adugu wiilkaas baa meeshii baa la keenay wuxuu arkay waqooyiga africa inay degaan qabaailo la dhahdo qaba'il barbar ama amaziq barber waa maxay ereygan barbar macnayaal badan ayuu leeyahy subxaan allah waxaa macnayaashaa badan maaragtay xilligii homer uu ninka la dhihi jiray uu ka tirinayay dowladdii maaragtay greega dowladihii greega waxaa loogu yeedhi jiray ereyga barbar ma dadka aan luuqadooda la fahmayn dadka aanay luuqadooda fahmaynin maxay ugu yeedhi jireen waa barbar ayay dhihi jireen subxaan allah hiroodet markuu xukumayay waa griigiye waxay ugu yeedhi jireen maxay wixalaaliyo wixii aan ku hadlin luuqadda griiga waxay ugu yeedhi jireen waa barbar ayay dhihi jireen subxaan allah xilligii dambena barbar waxaa loogu yeedhay maxay dowladda romaanka wixii aan ahayn oo dhan barbar baa loogu yeedhi jiray subxaan allah ayaa magaca loogu yeedhi jiray si aawadeed haddaad taariikhda dib u baadhaan dowladihii greega ama romaanku markii ay yimaadeen dhulka soomaalidu ay degto waxay ugu magac dareen dadka soomaalida barbar ayaa loogu magac daray maxaa loogu magac daray barbar ayaa la dhihi jiray soomaalida waagii hore subxaan allah marka magacaasi waa magac yani kutusinaya dad aan luuqadooda la fahman romaankii iyo greegii wixii aanay fahmi jirin ayay ugu yeedheen maxay barbar ay ugu yeedhi jireen subxaan allah carabtuna barbar waxay ugu yeedhay dadkan degan waqooyiga africa ayay barbar ugu yeedheen barbariyiin waayo iyaguna carabtu may fahmi jirin xilliga maxay yani may fahmaynin luuqadooda may fahmi jirin markaa ciddii luuqadooda aan la fahmaynin ayaa barbar loogu yeedhaa walow barbar sidoo kalena ay ku guda jirta maxay yaro badownimo qofka badowga ayaan luuqadda iyo xadaaradda iyo ilbaxnimada aan fahmaynin ayaa maaragtay barbar loogu yeedhaa oo dowladihii waaweynaa xilligaa dee adduunka ka jiri jiray ay dhihi jireen waa barbari hadda waa cay barbar waa maxay waa laguga caayaya <laughs> barbari baa te waa maxay he waxa weeyaan waa dambaysaa wey waa dambaysa oo dee reerbaadiya nimay kuga caayayaan subxaan marka soomaalida waagii hore maadaama luuqadooda la fahmi jirin qabaa farabadan fara badan iyo wixii barbar baa la dhihi jira marka raggii soo maray waxay dhihi jireen barbariyiintii halkan deganeed barbariyiintii baa yeelay barbariyiintii subxaan allah suurtagal in magaalada berbera oo ah maaragtay magaalooyinka ugu qadiimeysan ee geeska africa in magaceedu uu halkaa uu kasoo jeedo barbar iyo dadka soomaalida dee loogu yeedhi jiray waagii hore waana suurta gal waayo xataa gacanka cadmeed khaliij il cadan gacankan cadmeed iminka sooma sooma jirto badacas badacas gacan gacan cadmeed baa loogu yeedha khaliij il cadan baa loogu yeedha waagii hore waxaa loogu yeedhi jiray khaliij barbar khaliiju barbar ayaa loogu yeedhi jiray magaalada berbera loogu magacdari jiray subxaan allah laakiin subxaan allah dee soomaalidu markay gaabiysay nacasnima nacasiin ay noqodeen yaman ayaa magaalada ku taale cadal baa loogu magacdaray marka subxaan allah marka aslan waa barbar weeyaan oo waa gacankii barbar weeyaan dadka barbariyiinta iskale calaa kulli xaal si kastaba ha ahaatee qabaa'ilada barbariyiinta meesha degan waxaanu nidhi islaamka intay marna soo galaan bay marna dagaalamaan ninkii haddaba muuse ibnu nusayr markii la magacaabay wiilkan ka sheekaynaynay wuu fakeray marka wuxuu yidhi dadkan maxaa ku kalifay in ay waxa weeyaan ay marna islaamayaan marna diinta islaamka ka ridoomayaan maxaa ku kalifaya marka wuxuu ogaaday in raggii ka horreeyey oo la dhaho markaa ninkii la dhihi jiro cuqba ibnu naafic raximahullah nin wanaagsan buu ahaa isagune ninkii furtay weeyaan intooda badan oo waxa weeyaan ilaa iyo xeebta gaadhay ilaa badweynta pacific atlanticada gaadhay waddanka tunisia ilaa maqrib meelahaasoo dhan gaadhay weeyaan ayaa wuxuu ogaaday in cuqba ibnu naafic uu laba qalad uu ku kacay labada khalad ee uu ku kacay waxa weeyaan kow furashadiisu waxay ahayd deg deg si deg dega buu u furan jiray wadanka waqooyiga africa si deg dega buu u furan jiray markaa uu dhex geli jiray markiiba intuu furto ayuu ordi jiray oo uu ka bixi jiray marka magaaladii markuu qabsado ciidamo muu dhigi jirin ee waxa intuu magaaladii uu qabsado ayuu haddana magaalo kale u gudbi jiray marka maxay taasi keentay waxay keentay marka inaanu dhabarkiisa ilaalinin inaanu dhabarkiisa ilaalinino waxawey markuu saa u dhaqaaqaba uu dagaalamo ku leefo magaalada u qabsado dhabarkiisiibaa furan kolka intay ciidamada barbariyiintu dib isu soo urursadaan ayay dhabarkiisa dagaal kusoo qaadi jireen taas waxay ahayd qaladkii koowaad ee uu marka uu ogaaday inuu galay cuqba ibnu naafic qaladka labaad ee uu galayna waxa weeyaan wuxuu ogaaday in dadkan markaa waqooyiga africa dega ee barbaryiinta loo yaqaana inaanay islaamkaba baranin diinta islaamkaba ma yaqaanaan subxaan allah diintaba lama barin subxaan allah islaamkii de awoodii waa la qabsada waa la qabsay lakiin islaamkaba lama barin ba islaamku wuxuu yahay iyo dee dhaqankii islaamkaba waxa wey si fiican umay baranin subxaan allah labadii haddaba khalad labadiiba waxa weeyaan ninkani wuu xaliyay Eh, muuse ibnu nasiir markii uu yimi labadii qaladba wuu xalliyey kow markii koowaad markii uu yimi markuu qabsaday meeshii eh, eh, wadamadii kacdoonka meelihii kacdoonka laga sameeyey markuu qabsadayba dhidibada u aasay markiiba muu degdegin dhidibada u aasay mudduu fadhiyey markaa meesha waxaa kale uu xijaas oo makiya madiinana uga yeedhay culimmadii islaamkii waaweyneed oo dabcan taabiciin iyo saxaababa lahaa wixii la heli karayay ayuu u yeedhay deetana diintiibu dadka baray subxaan allah diintii islaamka ayuu dadkii baray markaa magaaladii uu qabsaday uu dhilibada ugu aastay muslim rasmiyay noqotay oo didkii diintii baa la baray waa loo sheegay oo waa loo caddeeyey oo qur baa loo sheegay oo xadiiskii baa loo sheegay wax walba waa loo caddeeyey markaa dee way qaateen si fiican bay u qaateen kow markaa sidoo kale waxa kale uu yeelay oo arrin kaloo cajiiba ah oo uu yeelay talada ayuu nimankii markaa waxa weyaan barbariyinta ahaa talada ayuu wax ka siiyey oo markaa markii hore waxa wey carabun baa markaa meesha ku talin jirtay kolkan wuxuu u yeelay nimankii eh, barbariyinta ahaa ayuu generaalada ciidamada uu ka dhigay khaasatan nin dhalinyaro ahoo fariid ahaayo caqli badnaayo la dhihi jiray daariq ibnu ziyaad daariq ibnu ziyaad raximahullah ayuu isna wuxuu ka dhigay hogaamiye khaasatanna magaalo la dhaho tanja ayuu u magacaabay oo xeebta ku taalla oo xeebta ku taalla ayuu u magacaabay oo halkaasuu marka waxa weeyaan uu ka talinayay magaalada marka dhowr waxyaabood ayuu marka ninkan ula yimi oo cajiiba oo la yaab leh kow dadkii islaamkiibu baray oo dadki islaamkiiba barteen waa kow laba meeshii markii uu qabsado kamuu kamuu tegaynin dhabarkiisu ilaalinayayoo ciidamuu magaalada kaga tegaayey oo dhidibadu u aasiyay mudduu meesha fadhiyayay waa laba ta saddexaad ciidamadiisii wuxuu ku ciidamadiisii markaa waxa weeyaan ku dagaalamayey wuxuu ka dhigayba barbariyin nimankii barbariyiinta laftigoodii marka islaameen diintii ay barteen ayagiibaa waxay bilaabeen inay diinta islaamka u heliyaan oo ay ciidamadii ka mid noqdaan hogaamiyayaashii iyo generaaladii iyo nimankii maaragtay xukumayeyba ciidankii xukumayey subxaan taasi waxay keentay inay kalsooni ay ku qabaan dabadeedna sidaa ay diinta islaamka ku qaataan eh, sidaas baanay dabcan ku hirgashay waana guul aad u weyn buu soo hoyay ninkaas muuse ibnu nusayra raximah llahu raxmatan waasica waana asbaabta keentay ilaa iyo hadda in wadamada waqooyiga africa ay muslim yihiin libiya algeria subxaan allah tunisia maqrib ama morocco moritania soo ma ujeedaan soo wadamo muslimiina ma aha asbaabtaasay markaa ku islaameen ninka aadka u caqliga badan raximah llahu raxmatan waasicatan waa yahay muuse ibnu nusayr waxaynu nihi qaababkaas ayuu arrimihii uu ku xaliyey subxaan allah haddaba markii uu waqooyiga africa uu qabsaday oo uu dhidibada u taagay ayaa haddana waxa weeyaan wuxuu hiigsanayaa bal fiiri hamigiisa wuxuu hiigsanayaa inuu yurub u gudbo oo intuu spain uu qabsado iyo portugiiska inuu qabsado oo faransiiska uu qabsado talyaaniga iyo jarmalkana intuu raaciyo uu halkaa ka qabsado maxay magaaladii qustantiniya istanbul ee nebiga ilaahay uu noogu bishaareeyey in la qabsanayo لتفتحن القسطنطينية falannicma aljeyshu jeyshuhaa walannicma alqaa'idu qaa'iduhaa waa la furan doonaa magaalada qustandiiniya oo istanbul ah alla nicmo iyo baraka badanaa nimanka furanaya hogaamiyaha iyo ciidanka furanaya subxaan allah sayidina nebi baa shii sheegay sala allahu alayh waalih wasalam in magaalada qustantiniya istanbul oo ahayd caasimadii romaanka in ay muslimiintu ay furanayaan subxaan allah marka waxa weeyaan eh, waxay rabeen wixii nebigu u sheegay inay qabsadaan inay qabsadaan oo magaalada istanbul inay qabsadaan saa aawadeed eh, xilligii cuthmaan ibni cafaan dannuurayni radi allahu canhu ardaahu wuxuu rabay inuu qustantiin u qabsado marka qustantiin weerar bay ku qaadeen dhanka bariga oo dhulka sham intay ka tageen dhanka maaragtay beriga ayay maaragtay weerar kaga qaadeen ha weerarkii markay ku qaadeen way u suurto geli maxay in ay furtaan marka wuxuu dhihi jiray cuthmaan ibni cafaan de nuurayn isagoo khaliif ahaa wuxuu dhihi jiray qustantiniya lagama furanayo eh, dhanka beriga iyada oo aynu marno maxay dhanka badda mooyaane markaa si aynu u furanno waa inaynu andalus furannaa subxaana bal u fiirsada caqligiisa marka raximahullah wa radia allahu canh waa inaan andalus furannaa kolkaa dadka andalus furta waxay isku waxay isku eh, ajar noqonayaan qofkii furtay qustantiniya istanbul marka ayay isku ajar noqonayaan nacam eh, radia allahu canhu sidaasuu ku fekeri jiray markaa cuhmaan ibni cafaan marka xilligii mucaawiya markuu qabsaday mucaawiya wuxuu bilaabay in uu eh, uu furto qustantiniya ciidamo badan buu daray wiilkiisan yaziid ibn abi sufyaan la hogaaminayay ah, subxaan allah waxaa ku jiray markaa saxaabo fara badan ayaa kamid mid ahaa eh, dagaalkaas markii weerarka lagu qaadiyay magaalada istanbul oo roomaanka caasimadoodii meesha usoo xaj jireen ahayd xaruntii ugu weyneyd dee roomaanka iyo reer yurub subxaan allah marka waxaa ka mid ahaa radia allahu canhu ardaah aba ayub alansaariy aba ayub alansaariyi waxa weeye waa saxaabigii nebigii ilaahay marti qaaday markuu nebigu soo degay magaalada madiina waa ninkii gurigiisa u keenay weeyaan abu ayub alansaariy subxaan allah waxa weye abu ayub alansaariy wuxuu ku dhintay gidaarada magaalada istanbul ayuu ku aasanyay ilaa iyo hadda bal firi saxaabadu waxay ka imaadeen jasiiradda carbeed magaalada madiina in waxay yimaadeen turkiga caasimadii turkiga dowladda romaanka looga telinayay oo la yaqaano constantambl ama qustantiniya iminkana istanbul loo yaqaano gidaarkeedu ku aasan wa waa abayub alansariy radi allahu canhu arda saxaabadu niman fadhiyaya may ahayn dunida meel walba way kala galeen subxaan allah dunida meel walba way galeen walidalik way tirsan yihiin aad ba u yar yihiin dadka ku dhintay maxay jasiiradda carabeed duniday ku dhinteen qaar baa china ku dhintay qaar baa hindiya ku dhintay qaar baa africa ku dhintay qaar baa yurub ku dhintay radia allahu canhu ardaahu saasay markaa waxa weeyaan diinta ilahay ugu dadaali jireen ridwan allahi calayhim subxaan allah markaa qustantiniya inay qabsadaan marka horeba hamigoodu wuxuu ahaa islaamku inuu qustantiniya ay qabsadaan waayo nebigii baa ka warramay nebigii ilahay baa ka warramay calayhi salaatu wasalaam kolkaa fikraddu markaa way jirtay in andalus loo qabsado fikrad ahaan way jirtay marka kadibna maxaa dhacay markii uu muuse ibnu nasayr uu waqooyiga africa uu gacanta ku dhigay oo uu dhidibada u taagay oo marka waxa weeyaan uu meeshii uu qabsaday ayaa wuxuu haddana uu hiigsaday inuu qabsado maxay dowladdii andalus marka caqabado fara badan baa hortimi caqabado badan ayaa hor yimi caqabadahaasi waa maxay marka kow caqabadahaasi waa challenges bay dhahaa uh, E, maaragtay afka afka ingiriiska challenges ba la dha challengesku maaha wax waa gidaar maaha wax shay maaragtay kuu dida waa shay maaragtay ku challenge waa taxaddi waa shay ku carinaya shaygaa ku carinaya waad ka gudbi kartaa marka waxaa carinayay ee caqabada ku noqday ama gidaar ama derbi ku noqday ee uu rabay inuu ka gudba maxay ahaayeen dhowr bay ahaayeen way badnaayeen marka marka koowaad markuu e, meesha la dhaahdo waqooyiga africa iyo andalus waxa udhexeeya bad baddaasi waxay dhan tahay saddexiy toban kilomitr saddexiy toban kilomitr weeyaan ayaa u udhexeeya oo bad ah marka waa inay doomiyo waaweyn intay kaxaystaan iyo maraakiib waaweyn waa in la kaxaystaayo badda laga gudbaa oo andalus sidaa loo galaa taas horta caqabadii koowaad bay ahayd oo dee dhulku barrimay may ahayn bad baa u udhexaysa waa kow laba caqabada labaad waxay ahayd jasiirado dhan oo badda ku dhex yaalla ha waa jasiirado yaryar oo badda ku dhex yaalla ha subxaan allah Uh, ayaa waxa weeye waxa gacanta ku haya ninka spain uh, iyo portugiiska xukumaya ayaa marka waxa weeyaan uh, gacanta ku lahaa oo waxa weye hadday xitaa maraakiibtii ay kaxaystaan jasiiradahan yaryar ee badda ku yaalla oo sida mayorqa iyo manorqa yabsa baa ka miday wadanka iminka mayorqa waa caan waa meel caana spain baa maaragtay iskale subxaan allah markaa mayorqadaasi waa jasiirada yaryar oo badda ku dhex taala jasiiradahaasna waxa weeyaan nimankii dee andaluusiyiinta ahaabaa leho haddii maaragtay aad ka gudubtidoo maraakiibba ka xashita dhabarkay kaaga imin oo ku dhabar jabinayaan taasina caqabad kaley ahayd waa kow caqabadda saddexaad ee kale hor taagneed waxay ahayd meel magaalo xeebeed la dhaho sabta magaalo xeebeedda la dhaho sabta oo maaratay iminka waxay ku taallaa wadanka maqrib ama morocco ayay ku taallaa waana meel xeeba waxaanay leedahay marso caalamiya waxay leedahay maxay marso caalamiya bay leedahay eh, iyo deked la yaable ayay leedahay waxa xaaraan iminka ku haysata dowladda spain ayaa xaaraan iminka naga ku haysata waa meelaha guumaysto weeyaan maqrib bayna ka tirsantay wadanka morocco ayay ka tirsantay subxana allah marka waa magaalo xeebeed weyn magaalo xeebeeddaas muuse ibnu nusayr markii uu qabsaday waqooyiga africa oo dhan hal magaalada yaroo keliya ayaa maaragtaan u qabsanin oo xeeb leh magaaladaasna xeeb bay leedahay oo waxa u taliya nin la dhahdo yulian master julian ayaa ka taliya nin maaragtay yulian la dhaho ayaa ayaa ka taliya ninkan yulian la dhahaana waxa xidhiid uu ka dhaxan jiray boqorkii ka talin jiray andalus oo la dhihi jiray kiidsha marka kiidsha iyo yulian oo sabta ka taliya magaalada yare xeebta maaragtay morocco ku taalla ee dekeda weyn leh xidhiid baa ka dhexayn jiray wanaagsan haddaba waxaa ka dhacay gudaha andalus waxaa ka dhacay arrin isbeddel layaab labaa dhacay waxa isbeddelka yaab kale wuxuu ahaa ninkii boqorka ee qiinji la dhihi jira waxaa inqilaabay oo inqilaab ku qabsaday hogaamiyihiisii ciidankee la dhihi jira lodreeg lodareeq muslimiintu waxa ugu yeedhaan lodareeq laakiin magaciisu waa rodrigo master rodrigo ayaa inqilaab ku qabsaday wadankii andalus oo giidsha ayaa laga qabsaday marka lodrigo markuu qabsaday caruurtii uu qiidsha uu dhalay xoolahoodii wixii oo dhan buu urursaday caruurtii uu qiidsha uu dhalay baa waxa u yimaadeen ninkii dee aabahood ay saaxiibada ahaayeen ee markaa waxa weeyaan yuuliyaan la dhihi jiray ee magaalo xeebeedii sabta ka telin jiray ayay u yimaadeen iyagoo markaa leh wax naga celi subxaan allah dabadeedna adigu yuuliyaan ninka la ydhahda sabta joogaa wuxuu cadhayo ciil u qabaa ninkan inqilaabka ku qabsaday andalus ee master rodrigo ayuu ciilyo cadhaba u qaba waayo saaxiibkiibuu meeshii ka qaaday subxaan allah marka markaa taasina way jirta kolkaa waxa weeyaan caqabadda kale hortaagneyd waxay ahayd muuse ibnu nusayr magaaladan sabta gacanta kuma hayo magaalada sabta waa maxay gacanta kuma hayo subxaan allah taasina mushkilad kale hortaagneyd bahayd ta kale hortaagneyd waxa weeyaan muslimiinta tiradooda oo yarayd muslimiinta tiradooda oo yarayd oo de waxa weeyaan waa laga tiro badnaa waxa ka tiro badnaa maxay dee dowladda dhanee yurubtao dhan hadday doonto usoo gurmanaysa spain iyo portugiiska waa laga tiro badan yahi marka tiro yaraanta ciidankuna waxayd caqabad kale hortaagan caqabada kale hortaagan waxay ahayd nimanka uu la dagaalamayo ama dadku la dagaalamayo oo tiradoodu ay badnayd subxaan allah caqabada kale ugu darnaydna waxayda hortaagen meeshan uu socdo maba garanaya wawadan waa waddan majhuula waddan aan la aqoonin weeyaan waayo bad baa udhaxaysa jasiiraddan bad baa udhaxaysa muslimiintu may arkin waa markii ugu horreysay maaragtay a tegayaan marka maba garanayaan jasiiradda ise eegta waana dhul buuraley eh, subxaan allah markaa sidee waddan aanad garanayn oo aan juquraafiyadiisiiba garanayn iyo taarikhdiisii garanaynin subxaan allah way kugu adkaanaysaa taasina caqabad kaloo la yaab leh ayay ahayd haddaba muuse ibnu nasir raximahullah siduu u fakeray nin eeg caqli badan buu ahaa wiil caqli badan buu ahaa dabcan muddo dheer ayuu khibrad badan buu yeeshay oo da-diis way weynaatay markan xilligan nin maaragtay khabiiraba wa markaa wuu fakeray wuxuu ihi maxaan yeelan subxaan allah waxaasoo caqabadooyina baa ii hor yaalla kow wuxuu ihi waa inaan dhisaa maxay dekedo caalamiya allahu akbar waa inaan dhistaa maxay dekedo caalamiya u fiirsada marka guusha la samey guusha gacantaa lagu samaysta iskama timaada nasiib <laughs> nasiiba wa iska imanaysa gacantaa lagu samaysta fiiri muxuu yidhi waa inaan marka hore xeebahan aan haysto waa inaan ka sameeya maxay dekedo caalamiya oo maraakiib waaweynna aan dhistaa maraakiib waaweyn aan dhistaa iyo doomo ciidamada ii qaaday iyo dekedo ay kusoo xidhaan waa kow taas waxa wey wuu sameeyey marka wuxuu dhisay subxaan allah waqooyiga africa wuxuu ka dhisay meelihii xeebaha ahaa dekedo iyo marsooyin caalamiya oo maraakiibna wuu dhistay oo maraakiibtii maaragtay uu hagaajistay maraakiibtana wuu hagaajistay iyo doomihii la fulay talabaad mushkiladda kala hortaagneed waxay ahayd ciidanka muslimiinta oo yar marka wuxu waana ciidanka badsada dadkan asal ahaan meesha degan waqooyiga africa waayo waa dad barbariyiina marka dadkan barbariyiinta aan ka faa'iidaysto deetana diinta ilaahay aan baro dabadeedna subxaan allah markaan diinta aan baro aan ciidamada aan ka dhigto ciidamada maarata aan ku dagaalamayaba aan ka dhigto wuu ka faa'iidaystay dadkii barbariyiintiibaa ayuu u yeedhay xalaqaad diinta islaamka lagu baranaya ayuu dadkii uu ku baray muddo ayuu diinta barayay ilamaa iyo uu ciidamo la yaab leh maaragtay uu kala soo baxay oo uu diintana uu baray diinta islaamkana uu baray diinta islaamkana cajiib bay leedahay oo waxa weeyaan mucjisooyin bay dhalisaa qofka hadduu diinta uu barto khalaas khalaas subxaan allah isagais hogaaminayaba subxaan allah waaye waxa kaloo uu madaxu ka dhigay daariq ibnu ziyaad daariq ibnu ziyaad oo ahaa nin barbariya oo u dhashay maaragtay subxaan allah dee qabaayilkii barbariyinta ka soo jeeda ayuu wuxuu madax uga dhigay ciidamadii o dhan hogaamiyaha ciidamadao dhan waa taariq ibn ziyad marka waxay dhaheen meesha dee talaan ku leenahay oo subxaan allah dee ninkii ugu sarreeyey ciidankuba waa taariq ibnu ziyaad oo luuqadoodii u gaarka ahaydna la fahmay oo dhaqankoodii waxa weeyaan la fahmay ninkaana markaa wax wey nin caqli badan buu ahaayo wuu xushay markaa wuu xushay taariq ibnu ziyad raximahullah ilahay raalliha ka ahaadeen oo nin maaragtay u lehay inuu wax hogaamin karo oo uu dagaalageli kara ayuu ahaa caqabadii kale hortaallay maxay ahayd jasiiradihii yaryaraa ay ku dhex yaaleen badda markuu doonta uu doomaha iyo maraakiibta uu kaxaysto jasiiradihii yaryaraa ee uu islahaa maxay haddaad mm, waxa weeyaan ku kadiso andalus dhabarka way ku dhaba jabinayaan muxuu yeelay jusrul balyaar baa la dhahdaa jasiiradihii balyaar ee mayorka iyo waxaasay ka mid ahayd iyo mayorka iyo yabsa wadama wuu qabsaday ah, subxaan allah wuu qabsaday gacanta ku dhigay jasiiradihii yaryaraana isagaaba qabsaday subxaan allah haye waxa uu soo hadhay magaalo xeebeedkii sabta ee maqrib ama morocco ku taalay ee uu ninkii yuuliyaan uu haystay tii isagoo ka fakeraya maxaad yeeshaa maxaad yeeshaa subxaan allah ayaa waxa dhacday arrin aanu filanaynin ba arrin aanu filanaynin ayaa dhacay show nimankan meeshan kan jooga waa buu maaragtay kurbanayaaba waaba niman kurbanayaba nebigana wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam nusirtu birucbi argagax baa laygu gargaaray maxay oo maaragtay eh, guusha laygu siiyey masiirata shahrin meel bil loo socdo marka matala nebigu iyo ciidankiisu markay magaalada ay soo galaan meel bil loo socdo ayaa kurbanaysa maxamed iyo ciidankiisi baa soo meel bil maxamed iyo ciidankiisu ay u socdaan ayaa sii kurbanayso wagashwagashle subxaan allah show nimankanba waxay arkayaan ciidamadii muslimiinta oo meel walba qabsanaya jasiiradii bay qabsadeen oo caalamkii o islaamka o dhan ba meesha o dhan ninkii yuuliyaa nafta haysaba war tolma maanta ma berri goormay ku imanayaan waa ka u tegay markaa warqad buu diray daariq ibnu ziyaad oo hogaamiyihii ahaa warqad buu usoo diray wuxuu uhi war dhegayso arrin aanu filinayninba daariq ibnu ziyaad iyo muuse ibnu nusayr ayaabu keenay wuxuu ihi laba shayba waan idin qabaanaya kow marka koowaad ninkan andalus qabsaday ee inqaabka ku qabsaday cadaawad baa naga dhexaysa carruurtii kiidsha oo uu dhalay ninkii hore dee laga inqilaabo meesha xoolahoodii iyo hantidoodii iyo beerahoodiina wuu qaatay laba waxba waan idin qabanaya kow marka koowaad waan idin caawinaya oo maraakiibkii dooma waan idin siinayaa kow laba ma waddan aad dhaagelaysaan macluumaad ba u baahan tihiin soomaalia juqraafiyadeedii ma garanaysaan idinku ma garanaysaan subxana allah annagu waanu tagnay oo waanu naqaanaa siday u taalla juqraafiyadoodi iyo buurteeda iyo meesha barriga iyo meesha hawdka ah. intaba annaga ku sheegayna waa laba subxaan allah magaalada sabtana oo aad eh, hareertan ahna qaado annaga gacanta ku gelinayno maamul innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun way iska timi markaa wax weeyaa fiiri waa cinaayatun ilaahiyatun bay dhahaan waa daryeel rabbaaniya sabta qaado ciidamada maaragtay kula dagaalamaya kamid baan noqonayna sidoo kale subxaan allah maraakiibta dagaalka waxbaan idinka siinayna macluumaadka meeshaad ku socotid ee maaragtay ninka habaarqabaha naga qabsada meesha andalus haystana annagaa maaragtay macluumaadkeeda iyo waddanka o dhan idin siinayna haye maxaan idiin qabanaa idinka waxaad noo qabataan kow waxaad noo qabanaysaan intii aad dagaal nagu qabsan lahaydeen dee si silmiyo maaragtay nabadgelyaa nagu qabsada waa kow laba markaa qabsataan andalus beero waaweyn ayuu ku lahaa ninkii boqorka ah horey laga qabsaday meesha beeraha waaweyn iyo dhulkoodii baan rabnaa okay maasha allah ma intaasun intaasunba waa intaasun taariq ibnu siyaad wuu soo ordayo subxaan allah wuxuu u yimi xalkee muusa ibnu nusayr ayuu yimi muuse uu sheegay arrintii subxaan allah markaa in dee andalus la furto waa wadan ka baxsan maaragtay africa ka bax qaaradda africa ka baxsan marka waa inu la tashadaa maxay khaliifkii dowladdii muslimiinta oo dhan waa inu la tashadaa subxaan allah khaliifkii muslimiinta waa inu la tashadaa marka subxaan allah wuxuu u tegay welid ibni cabdilmelik warqad buu u diray wuxuu waxaan rabaa inaan hee aan ciidamada maaragtay aan ciidamada aan eh, aniga intaan ciidamadeeda ka xaysto aan andalus aan qabsano subxaan allah ehm, welid ibn ibni cabdilmelik baa wuxuu soo celiye war buu soo celiye wuxuu yihi muslimiinta dad badda ha ku kadinin meesha bad baa ahe wuxuu hi meeshu bad maahe waa kanaal yar waa saddex iyo toban kilomitr wuxuu dha haday hadaba haddii baddu ay yar tahay eh, waan idiin fasaxay marka waa loo fasaxay markaa subxaan allah kadibna wuxuu diyaarsaday inuu dagaal uu ku qaado andalus kolkaa eh, intaanu dagaalka qaadin wuxuu diray ciidamo ciidamo maaragtay sahamina ninka la idhahdo tariif ibnu malik ayuu diray ciidan buu u dhiibay ciidan ariif ibnu malik la dhaho ariif ibnu malik isaguna subxaan allah waa nin maaragtay isaguna berberiya weeyaan waa ciidamadii berberiyiinta weeyaan ee maaragtay talada wax laga siiyey marka ariif ibnu malik baa la diray isagiiyo ciidan kale ayaa lagu daray way israaceen waa ciidankii ugu horreeyey ee andalus taga weeyaan ciidankiibaa israacay oo andalus bay u gudbeenoo waxay soo ogaadeen maxay subxaan allah waxay ogaadeen sirtii buu helay iyo meeshii de waa sahamina uu soo sahmiye ciidamadu meeshay degayaan meeshay degan yihiin wixii oo dhan subxaan allah wuu soo noqday marka markii uu soo noqday warkii iyo macluumaadkii ayuu kusoo celiyay maxay muuse ibnu nusayr radi allahu canhu raximahullah ilaah u naxariisto kadibna muddo sanad ah bal fiiri eeg guusha sida loo dhalinayo fiiri wax badan badan buu iska eegayay muddo sanada ah buu ciidamadiisa uu diyaarsanayay maraakiibtii dagaal doomiyihiisii hawlihii iyo waxyaalihii sahaamiinta wixii oo dhan buu u diyaar garoobay subxaan allah ciidamo toddoba kun ah ayuu diyaariyey ciidamo toddoba kun ka tirsan ayuu diyaariyey sanadkii labiyo sagaashanaad ee hijriyada weeyaan xilligaas oo ku beegneyd sanadkii toddoba boqol iyo koob iyo tobankii miilaadiga waxa toddobada kun wuxuu madax uga dhigay daariq ibnu ziyaad daariq ibnu ziyaad ayaa madax looga dhigay subxaan allah ciidankii buu diray marka maraakiibtii buu saaray wuu diray marka muuse ibnu nusayr isaguna ilaahay buu baryaayay inuu ilaahay ciidankaabuu maaragtay uu guul uu siiyo taariq ibnu siyaad ciidankiibuu ka xaystay doomihiibuu fuulay wuu ka gudbay markaa wuxuu gaadhay andalus khaasatan meesha la dhada aljasiirat alkhadra jasiiradda cagaaran jasiiradda cagaaran waa meel maaragtay hawd ah bay ahaydoo ah, meesha buure ayaa ku yaalla marka buurahaas ku yaalla markii uu ka gudbay buuraha waxaa loo yaqaana iminka jibaalu taariq jabalu taariq gabreltar gabreltar baa la dhahnaa ilaa iyo hadda waa jabalu taariq ama gabreltar waxaa loogu magac daray taariq ibnu ziyaad ninkan markiuu ka gudbay ayaa buurtiiba loogu magac daray meeshan biyaha ahna waxaa loo yaqaanaa madiiqu taariq ibnu ziyad gacankii taariq ibnu ziyad ayaa loo yaqaanaa marka meeshii biyihii uu ka gudbayna ciidankii maaragtay ninkii hogaaminaya baa loogu magac daray daariq ibnu ziyaad buurtii uu ku degayna waxaa loo bixiyay gabraltar ama daariq ibn ziyad gabraltarna macnaheedu waa ibn ibnu ziyaad ilaa iyo haddana magacii bay wadata ilaa iyo haddana magaciisii bay wadataa subxaan allah ninkii daariq ibnu ziyaad meeshii uu ku degay iyo wadadii uu maray marka meesha o dhan magacaasa ilaa iyo hadda loo yaqaano ciidankii markaa meeshii markii ay yimaadeen subxaan allah waxay la kulmeen ciidamo markaa waxa weeyaan eh, ciidamaha ciidamo yaryaroo markaa waxa weeyaan ilaalinta u qaabilsan ama faranta hore jooga way la dagaalameen subxaan allah markay la dagaalameen waa la jebiyey waxaa la jebiyey ciidamadii andaluusiyiinta subxaan allah way yaaceen oo subxaan allah markii ay ordeen ayaa waxaa dhacday eh, subxaan allah in eh, ay u tagaan boqorkoodii la dhihi jiro rodrigo ninkii inqilaabka ku qabsaday magaalada ku qabsaday inqilaabka ku qabsaday subxaan allah marka eh, markii boqorkii loo tagay waxaa la yidhi waxaanu aragnay niman he cirka iyo dhulka meela ka yimaadeen aanaan garanayno weligayo baanaan arkay dad baa yimi wuxuu yidhi cirka ka yimi si u dagaalamayaan anagu ma garanayno waana la soo jebiyey subxaan allah ciidamuu soo diray marka iyagoo le maaragtay ludriqow ama rodrigowna soo gaadh ah, subxaan allah ayaa ayaa maaragtay u yimaadeen isagu rodrigo wuxuu u haystay maxay inay yihiin maxay ciidamo meesha u yimi inay inta wax intay soo weerar soo qaadaan ay wax boobayaan dabadeedna ay dib u noqonayaan sida maaragtay waagii hore iska jiri jireen maxay ciidamo inta meesha yimaadaan haddana dib iskaga yaaca oo marba intay wax qaataan kuwiioo kale mooday subxaan allah wuu iska markaa waxa weeyaan yaraystay ayagiiba waxa loo sheego waxa la yidhi adeer nimankii waxay kusii socdaan magaalo kale ayay kusii socdaan magaalooyinkii ugu waaweynaa ee ku yaalay jasiiradda maaragtay akhdarka ah ayay kusii socdaan marka kolkaa wuxuu ogaaday in meesha eh, ciidamadani ay rabaan inay dunidao dhan ay qabsadaan marka wuxuu soo diray nin ay walaalo ahaayeen ciidamo soo dhiibay aduu calaa kulli xaal kuwiina waa la jebiyey ah, kuwiina he wuu jebiyey daariq bnu ziyaad wiil markaa dee eh, cafwan eh, uu abti u yahay ayuu soo diray oo benshiyo la dhihi jiray benshiyo waa la qabtay markaa subxaan allah waa lala dagaalamay waa la jebiyey banshiyo wiilkii uu abtigo ahana way dileen wuu cararay intii ciidankii intii kasoo hadhay baa firdhatay lodriga baa lagu loo yimi waxaa la yidhi dunidiiba waa la qabsaday niman baa yimi markaa subxaan allah sanadkii markaa labiyo sagaashanaad waxaa dhacday macraka la yaab leh oo ninkii rodriga baa dabcan ciidamo soo urursaday ciidamo fara badan fara badan ayuu soo ururiyey subxaan allah ciidamadaas oo tiradoodu ay gaadhayso boqol kun oo fardafuule boqol kun oo fardafuule muslimiintu fardamay wadanin leanna doomay ku yimaadeen intooda badan waxay ahaayeen way lugeynayeen ciidan tiradooduna waxay ahayd toddoba kun ciidan ciidankuna waxaa toddoba kun oo keliya oo niman lug ku yimi ayay ahaayeen markaa toddoba kun waxaa ka hor yimi maxay subxaan allah waxaa ka hor yimi toddoba boqol kun oo ciidana yacni qofkii keliya waxaa kusoo beegmaya toddoba qof <laughs> laa xawla walaa quwata illa billah marka daariq ibnu ziyaad wuxuu dalbaday muuse ibnu nusayr ayuu wuxuu ka dalbaday madad kale ciidamo madad kale inuu soo diro marka subxaan allah dabadeedna wuxuu soo diray isagu ciidamadii w yani waddankii buu dhex galay maxaan waxbuu soo ururiyey waxbuu soo ururiyey ugu yaraan ciidan markaa waxa weeyaan labiyo ah ayuu soo ururiyay oo uu hogaaminaya maxay ariif ibnu malik ariif ibnu malik ayaa marka waxa weeyaan ayuu soo ururiyay ciidamo marka waxa afar kun meelaha gaadhiya guud ahaan waxay isku noqdeen ciidamada muslimiintu labiyo toban kun ah, toddoba kun marka loo geeya adigu shan kun oo kale meelaha marka loo geeya isugeyn ahaan ciidamadii muslimiintu waxay noqdeen labiyo toban kun ayay noqdeen meesha la dhahdo waadi barbaad waadi barbaad oo ka tirsan jasiirat alkhadra ama jasiiradan dooga ah ee cagaaran oo ah yacni koonfurta wadanka andalus halkaas ayuu dagaal uu ka dhacay dagaalkaas meesha loogu magac daray waadi barbaad ama waadi lugka halkaasuu markaa dagaalkii uu ka dhacay subxaan allah haddaba taariikh yahanadu waxay tilmaamaan khaasatan taarikh yahanada reer galbeedku arrin cajiiba bay tilmaamaan waxay dhaheen baariq ehm, binu ziyaad ciidankiisu waa labiyo toban kun ugu xalaaliyo wuxuu haysto wadan aan aanu garanaynin markaa wax weeyaan oo subxaan allah majhuul ka ahna dagaal buu ku qaadaya marka waxay dhaheen doomihii uu ku yimi ayuu gubay doomihii uu ku yimi ayuu gubay markaa wuxuu ku yihi ciidamadiisi alcaduwu amaamakum walbaxru wara'akum cadowgii baa idinka horeeya dadow dhabarkiinana waxaa idinka dambeeya maxay waa baddi waa laba geeriyood dhexdooda baa taagantihidine noloshiinu waxay ku jirtaa inaad noolaataan markaa wuxuu gubay wuxuu gubay markaa waxa weeyaan subxaan allah doomihii iyo maraakiibtii waana arrinta ilaa iyo hadda dunidu ay ka yaaban tahay khaasatan dabcan arrintaasi kumay soo aroorin taariikhda islaamka ama muslimiintu may qorin inta badan taarikhyahanada reer galbeedka baa sheega markaa waxay dhaheen arrintaasi arrin cajiiba bay ahayd hadday xitaa jirtayba wallahu aclam inay jirtay inay sax tahay laakiin arrin aad iyo aad u layaab badan ayay ahayd oo ciidamadiisii wuxuu ku yidhi ciidamada faraha badan leh haddaydaan iska celinin wax weeye waa dhimasho khalaas subxaan allah si kale ku badbaadaan ma jirto imaa inaynu iminka ka la dagaalamno nimankaas oanu jibino waddanka saa ku qabsano kow iyo inaad firdhataan ood badda gashaan ood ku dhimataan dee labadaa midun wax idin dhexeeyaba jiro maraakiibtii buu ka gubay subxaan allah walidalik Eh, subxaan allah eh, ninkii la dhihi jiray william eh, william habel oo qoray kitaabka adduunka ugu caansan kitaabkan la dhaho maaragtay sidaad u noqonaysaa millioneer ah, subxaan allah sidaad millioneer u noqonaysaa wuxuu leeyahay wuxuu gubay taariq ibnu ziyaad wuxuu gubay caqaba yani caqabadii hortaallay si aad guusha u gaadhid waa inaad kaabadan iyo caqabadii derbiga gubtaa markaa wuxuu usoo qaatay daariq ibnu ziyaad buu usoo qaatay o wuxuu yihi siduu daariq ibnu ziyaadba u gubay maraakiibtii iyo doomihiisii caqabadii hortaallay si uula dagaalamay ciidamo fara badan oo kasoo horjeeda wuxuu gubay wixii maaragtay kale oo dhan waa naftiisu u hurayaa dagaalkan imaa waan ku dhimanaya imaa waan guulaysanaya labadaa midunbuu ku galay subxaan allah subxaan allah ciidamadii baa yimi marka boqol kun oo ciidan oo fardafuula ayaa ayaa yimi oo subxaan allah dee fardahoodii watiyo baqlahoodii wixii ay ku dagaalamayeen subxaan allah sideed iyo labaatankii bishii ramadaan dagaalkaasi ramadaan ayuu dhacay subxaan allah subxaan allah sideed iyo labaatankii bishii ramadaan sanadkii labiyo sagaashanaad ee hijriyada subxaan allah ayuu dagaalkaasi markaa u dhacay labiyo toban kun oo ciidan oo muslimiina iyo boqol kun oo nimankii markaa wax weeyaan gaaleed ah ayaa markaa waxa weeya subxaan allah uu dhex maray maxaa dhacay marka dabcan dagaalkii markuu dhacay waa la isgalay waa la isjafay waa la isgalay waa la isjafay muslimiinta markaa waxa weeyaan waxyaalaha isku dhiirigelinayeen waxaa ka mid a ah aayaadka qur-aanka oo ay akrinaya suurat lanfaal suuratu tawba iyo wixii la lamidka iyo aayadaha kusoo arooray maaragtay in gaalada lala diriro lala dagaalamo waxyaalahaasoo dhan ayuu akrinayay calaa kulli xaal dagaalkii waa la isgalay oo waa la isjafay maalintii koowaad waa la isgalay oo waa la isjafay waa la isku madhay waa la isku madhay waa la isku madhay haddana maalintii kale ayaa haddana la isgalay oo la isku madhay oo la isjafay oo la isjafay subxaan allah <clears throat> dhowr maalmood ayuu dagaalkaasi uu socday waana dagaal aad u weyn ayuu ahaa subxaan allah adigu ugu dambayntii gacantii sare waxaa yeeshay muslimiintii baa yeelatay subxaan allah muslimiintii baa yeelatay gacantii sare daariq ibnu ziyaad ayaa ciidankiisiiba wuxuu ka badiyey si maaragtay arrin cajiiba miracle ah waxay dhahan waa miracle yani arrin aad iyo aad u cajiiba bay ahayd mucjiso ah ayaa ciidamadii labiyo tobanka kun ahaa ayaa waxay ka gacan saarnaadeen oo ay ka awood bateen boqolkii kun subxaan allah wywaa la jebiyey markii la jebiyey markaa ninkii boqorka ahaa rodrigo wuu baxsaday ilaa iyo hadda meel meeluu aaday lama garanayo waxaa yidhi wuu dhintay oo meeshuu ku dhintay ama wuu baxsaday oo subxaan allah meelo ayuu ku firdhaday markaa meeluu aaday de nin ciidan boqorkoodiina uu baxsaday markaas subxaan allah waa la garanaya inuu jabayo wa waxa weeye sidiiba lagu jabiyey kolkii ay jabiyeen taariq ibnu ziyaad wuxuu bilaabay inuu tawaqul uu sameeyo tawaqul tawaqulku waxa weeyaan waa wadankii ayuu dhex galay yacni beledkii meeshii uu furtay ayuu galay meel walba meeshuu soo horbaxaba wuu qabsan jiray marka khaasatanna eh, yani markuu meel u qabsado sidii markaa muuse ibnu nusayr eh, ciidama dhawarkiisa ilaaliya kagamuu tegaynin waayo ciidamadiisu way kooban yihiinba oo subxana allah dee dhowr kun oo ciidanba xitaa kaga dhintay dagaalkii kaga dhintay marka markuu magaalo uu qabsadaba horu uu sii dhaafiyo meel kale kusii soco ayuu marka waxa weeyaan uu qabsanayey sidiibu usii socday markaa subxaan allah ilaa markii dambe uu amar uga yimi muuse ibnu nasir oo tilmaamaya maxay in uu joojiyo tawaqulka faraha badan iyo subxaan allah in uu joojiyo gudagalka badan iyo magaalooyinka badan ee u qabsanayo markaa markii dambe waxaa yimi muuse ibnu nasir laftigiisii ayaa ciidamo soo kaxaystay wuxuu yimi goobtii dagaalka ayuu yimi ama wadankii andalus ayuu sidaa uu kusoo galay marka dagaalkaas markaa wixii dagaalka ka dambeeyey waxay noqotay inay muslimiintu ay magaalaba magaalo magaalaba magaalada ka dambaysa inay qabsadaan oo ay sidaa usii socdaan ay sidaa ay usii socdaan waan ka warrami doonaa saasay usii socdeen subxaan allah ilaa ay ka wada qabsadeen dowladda andalus dhammaanteed oo ay qabsadeen caasimadoodii subxaan allah caasimadii looga talin jiray andalus oo la dhihi jiray tulaytila ay tulaytila sidaa ay ku qabsadeen magaalooyinkii waaweynaha ay qabsadeen ishbilia barcelona waxaasoo dhan way qabsadeen subxaan allah islaamkiiyo muslimiinta qabsaday ilaa markii dambe sidii tawaqulka ay u wadeen ama u sii socdeen ay ka gudbeen jibal lbarane jibal lbarane waa maxay waa buurihii u dhexeeyey spain iyo burtugiiska iyo dawladda faransiiska marka xaggey ku socdaan dowladda franskay ku socdaan subxaan allah ma joogayaan markaa faransiiskana way qabsadeen leon iyo dunidaas o dhan way mareen koonfurta france oo dhan muslimiintaa qabsatay subxaan allah ilaa iyo dowladda andalus waxay gaadhay caasimada faransiiska ee baris ama bari ayay gaadheen subxaan allah subxaan allah subxaan allah markaa waan ka warrami doonaa insha allahu tacaala guulaha la yaab kale ee ay muslimiintu gaadheen ilaa france barhtankeeda ila yurub barhtankeeda iyagoo sii socda oo maaragtay dunidaba qabsaday insha allah waayahay cashirkeenna maaragtay koobaad halkaasaan ku joojinaynaa duruusteena kala soo socotaa ayaynu kaga warrami doonaa insha allahu tacaala wixii dhacay iyo siday maaragtay usii hawshaasi usii socotay insha allah wax su-aalah haddii ay la qabo lagu soo dhawaado insha allah su-aalahana waxa weye waqti yar baynoo hadhaan malanaya markaa waan ka jawaabi doona insha allah walaalada qolka sida toos kaagu jira soo dhawaado walaykum salaam waraxmatullah wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu ha waad ku socon kartaa insha allah su-aashaada insha alla jasaaka soo dhawo darsigeena waa inay ku saabsanaataa insha allah hay hay wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah tabaarak allah ilaahay ku xifdi akhriya duubaaba xaj asiib ahayd maxay haytay barbaraaw ayaan aad iyo aad iyo aad uga maxay haytay uga shaki baxnay oo aan mar kusoo qaatay masaabaqo alxamdulilah rabbi alcaalamiin oo mura badan dhalisay alxamdulilah waxaan afta ugu hambalyeenaya habaryar sida jahdiga nooga saaray sida alxamdulilah kelmadaasoo baxsana inaad naga kaa islaamteen alxamdulilah rab alcaalamiin habaryaal ilaahay ha ku xifdiya akhriyaa jooga waxaana hooyo aad iyo aad ula socota darsigaas نعم جزاك الله خير وبارك الله فيك الله الله خيرا wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhowo walaal baarak allah fiik jazakum allahu khayran ha walaal waxaad ka dhawaajisay in eh, alayub alasaari inuu ku dhintay astanbul oo maaragtay halkaas uu ku aasan yahay eh, asxaab kale oo macruufa ah ma markaas meesha ma kula aasan tahay eh, alayub alasaari bismi illahi raxmaan raxiim horta saxaabada rasuulku ridwan allahi calayhim boqol kun iyo dheeraaday ahaan matalan Eh, dagaal yani waxaan ujeedaa xajat ulwadaac xajkiisa gootinta waxaa joogay dad boqol kun oo sare u dhaafay marka saxaabada nebigu aad bay u badnayd boqol kun sare u dhaafay ayaa joogay eh, oo dee nebiga arkay oo la kulmay oo saxaabo ahaa laakiin inta caanka ah ee la yaqaano yani subxaan allah waa laba kun saddex kun yani masaa uma sii badna marka loo barbardhiyo boqol kun Eh, yani aada bay u yaryihniinta caanka ah ee la yaqaano khaasatan intii dee maaragtay axaadiista ama soo warisay baa la garanayaa ama intii maaragtay wax hogaaminsay ee ciidamada hogaaminaysa laakiin kuwii faraha badnaa aan kamid ahayn hogaaminta kamid ahayn ama aan axaadiis iyo maaragtay dhacdooyin si gaara ah ukhusayaan soo warinin intoo badad badan lama garanay garanayo markaasay u badan yihiin saxaabada rasuulku ridwan ullahi calayhim marka boqolka kun sagaashan kun waxay eh, sagaashan kun wax ka badani waxay ku dhinteen khaarij aljaziirati alcarabiya meel ka baxsan jasiiradda carbeed ah, subxaan allah subxaan allah meel ka baxsan he jasiiradda carbeed mathalan eh, muslimiintu markuu nebiga geeriyooday jasiiradda carbeed un bay ka talin jireen laakiin markii saxaabadii rasuulka khulafadii waaweynada ay qabsadeen subxaan allah waxa weeyaan eh, de duunidiiba way qabsadeen oo adduunka dowladdii ugu weyneed ee ka talin jirtay waxay ahayd dowladdii khulafaa urashidiin marka saxaabadii faraha badneed ama dagaalaha ku dhintaan ama sidoodaba ha u dhintaane waxay badankoodu waxay ku qaar badan waxay ku dhinteen ciraaq qaar badan oo kale waxay ku dhinteen dhulka sham ama suuriya haday tahay hadday urdun ay tahay haddii ay tahay falastiin hadday tahay lebnaan wadamadaas iyo maaragtay wadanka ciraaq ama wadamadii kale ee loo yaqaanay sida iran oo kale ama wadamadii markii dambe loo bixiyo khurasan wadamada uzbekistan iyo aagaas aagaasoo dhan muslimiinta ayaa furtay dhanka kalena waxa weeye muslimiintu way furteen oo dee xaggan kalena way ka fidayeen oo hindiya ilaa china ilaa maaragtay eh, eh, xaggaa ka fidayeen oo saasay usii socdeen subxaan allah africana sidoo kale waa saxaabo fara badan ayaa ku dhimatay hadday masar tahay iyo haddii ay tahay libya iyo haddii ay tahay marka waxa weeyaan algeria ama maqrib ama morocco loo yaqaano ama tunisia dabcan waa suurtagal inay ku dhinteen dagaalkaas waxaa ku geeriyooday eh, abu mus abu mus waxaanu jira cafwan eh, saxaabigii maaragtay rasuulka alayh isalaatu wasalaam abu ayub alansaari abu ayub alansaari lama dilin lama dilin isaga waxaa dhacday eh, xanuun ayuu u geeriyooday xanuun ayuu u geeriyooday saxaabigaasna qaabkuu geeriyooday qaab cajiiba bay ahayd radia allahu canhu dagaalka waxaa hogaaminayay wiilkii uu dhalay mucaawiya ee yaziid ibnu mucaawiya la dhihi jiray sidoo kale saxaabo badanna way ka mid ahaayeen cabaadilada saxaabada la dha cabaadilada cabdillahi bni cumar cabdillahi bni cabaas cabdillahi bni zubayr raggaasoo dhan waa maxay dagaalka way ku jireen markaa dagaal muu dhicin gidaarka qustantiniya ayay istaageen marka gidaarkii bay furan kari waayeen subxaan allah gidaarkii ahee ayay furan kari waayeen marka waxaa dhacday nimanka gaalada qustandin joogta ama istanbul gidaarkaasay ka daawan jireen maalin habeen ah ayaa waxay arkeen muslimiintoo gurxamaysa gurxanku waa maxay yacni qaylo iyo hadal fara badan hadal fara badan fara badan subxaan allah marka waxaa dhacday wa waxaa dhacday markaa subxaan allah abu ayub alansari ayaa dhintay saxaabigaas ayaa geeriyooday dabadeedna gidaarkii magaalada istanbul ayaa lagu aasay gidaarkii istanbul ee ay furan kar waayeen ayay ku aaseen marka qisad maaragta cajiiba baa lasoo tilmaamaya waxaa la yidhi markii lagu aasay saxaabigii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dee habeenkii la aasayey eh, radi allahu canhu ayaa waxaa dhacday eh, subixiibaa nimankii gaaleed ee qustantiniyiintaba waxay dhaheen maxaa xalay tole meesha kaqay ka buuqayseen maxaa jiray waxay dhaheen nin maaragtay saxaabiyo saxaabadii waaweynada nebiga ka mid ahaa raggii noogu waaweynaa ayaa geeriyooday waxaanan ku aasnay halkaas xabaashaasaan ku aasnay waxay dhaheen oo oh, haddii idinku iminka aada iska tagtaan soo nagu intaan xabaashiisa intaan fagno subxaan allah meydkiisa maaragtay haddaan doono ayd aydayadaanu mana uma qabanayno waar yasiidow soo ti la dhihi jira aabbaha waa ninka ugu garaadka badan adha adha nnaas dadkaba ka ugu caqliga badan ugu garaadka badan le subxaan allah wuxuu dhahay haddaad saa yeeshaan annaguna waxa weeyaan gaalada joogta waayo xilligaa waxaa joogay kristaan fara badan iyo yahuud farabadan baa ku hoos nooleed maxay dowladda islaamka ayaanu gebi ise u dhan aanu maaragtay xasuuqaynaa midhka reebi mayna buu yidhi haddaad saxaabada nebigeyga isku taabantaan marka arrintaana waa lasu arooriya wallahu aclam inay sidaa u jirto in kale marka saasaa isagao uu halka gidaarka istanbul ayuu ku aasiyay iminkana waxa waxaway xabaashiisii way jirtaa iyo magaalada istanbul waxa waxawey masaajid baa meeshii agtiisa laga dhisay xabashi waxaa loo yaqaanaa masjidu abu ayub alansari radi allahu canhu oo muslimiinta turkiga oo dhan ay markaa waxa weeyaan ay booqdaan ama ay tagaan qofkii dee turkiga tagana uu arki karaa nacam marka saxaabigaasina sidaas ayuu halkaa loogu aasay radi allahu canhu arda marka isaga lama dilin laakiin si maaragtay de xanuun rabbaaniya baa ku yimi saasna wuu ku geeriyooday radia allahu canhu nacam wallahu aclam way jasaakum allahu khayr hay haye way asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu